alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w salى اllah عalى muxamed wعalى ali muxamed w slma tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii rafcu اlmalaam can اla'imati اlaclaam waxaynu sheegnay sheikhu jawaabihii uu kaga jawaabayey qolyihii kale farqiyey waciidka iyo xukunka taxriimka ah oo yidhi taxriimka waa ka qaadanaynaa laakiin waciid ka qaadan sidaasuu sheikhu u jawaabayey dabeedna waxaanu soo maray dhowr jawaabood ilaa toban waa gaadhsiinaya jawaabaha xoogaana waa ku dheeraanaya waxaynu xoogaa sii caddaynaynaa masale uu sheikhu inoo soo sheegay oo ku saabsan ahlucilmiga qaarkood inay yidhaahdeen xadiidku wuxuu khilaafsan yahay liqiyaasi alusuul hadduu qiyaas ulusuul khilaafsan yahayna la qaadan maaha mar waxay ka cabiraan culammadu wuxuu khilaafsan yahay usuusha bacdu ahli cilmi mar waxay ka cabiraan alxadiisu mukhaalifun lilusuul usuushuu khilaafsan yahay iyagoo uga jeeda kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca ayuu intaba khilaafsan yahay marna waxay yidhaahdaan wuxuu khilaafsan yahay liqiyaas lusuul qiyaas lusuul buu khilaafsan yahayna waxaa laga tilmaamayaa usuusha lagu yaqaano kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca qiyaaska laga qiyaasanayo ayuu khilaafsan yahay marka ma'aalkiisu wuxuu noqonayaa qiyaas baa xadiiska khilaafay unbaa ma'aalku laakiin waxay leeyihin qiyaaskan baa ka xoog badanoo usuushii baa qiyaaskani ku fadhiyaa kan kalena waa khilaafsiye calaa sabiili mithaal qolyaha xanafiyadu markay qaadan waayeen xadiidka xadiisu musaraah waxay yidhahdeen xadiidkaasi waa mukhaalifun liqiyaasi lusuul liqiyaasi lusuul almacluuma usuusha macluumkee la yaqaano qiyaaskeedu khilaafsan yuu yidhahden waxayna uga jeedaan waxaa adilada laga ogaaday shayga la qaandhabaayo hadduu misli yahayna in misli lagu qaandhabo hadduu mutaqawam yahayna in qiimo lagu qaandhabo arrinkaana waxaa laga ogaaday xagga nusuusta marka qiyaaska nusuustaa laga qiyaas qaadanaya waxay keensanaysaa in la yidhahdo labadii midna maaha oo caanaa la qaandhabayaa neefkan laga maalay waxaana lagu qaandhabayaa timir mislina lama aha qiimihiisina maaha lamana kala farqin qadarka caanahaasi la egyihin ee mar walba waxaa la yidhi raddaha wa macaha saacan min tamrin marka kaasoo kale waxay yidhaahdeen wuxuu khilaafsan yahay liqiyaas alusuul maadaamuu qiyaas ulusuul khilaafsan yahay la qaadan maayo marka xadiiskani wuxuu khilaafsan yahay qiyaas usuul macluuma looga laga qiyaas qaatay ay ka dhigayaan iyaga agtooda qaci oo kale ka dhigayaan culamadu markay ka jawaabayaan waxay yidhaahdaan xadiidku huwa aslun binafsi laftiisu asal madax bannaan u yahay qiyaaskuna mustanadkiisu mar wuxuu noqdaa waxaa laga qiyaas qaadanayaa wax kitaabka ku sugan ama wax sunnada ku sugan ama wax ijmaaca ku sugan marka culamada qaar waxaabay yidhaahdeen marka loo eego nusuusta farac baabuu qiyaasku noqonaya fakayfa yuraddu alaslu bilfarci sidee asal farc loogu radinaya inkastoo culamada qaar ay ka cabiraan qiyaasku waa asal ay yidhahdaan usuusha axkaamtu waa afar waa alkitaab waasunna walijmac waalqiyaas ay asal ka dhigaan haddana dee afartu labaa sii asalsan haddiiba laga cabiro asal oo waa kitaabkaiyo sunnada labada kalena dee waa ku dulbinaysan yihiin oo ku sii dhismayaan marka waxa weeye culamada qaar waxay yidhaahdeen see asalkii loo radinayaa bilfarci farca loogu radinaya marka qiyaasul usuul waxay uga jeedaan qiyaasulusuul usuul usuusha macluumka ee la yaqaano ee kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca lagu yaqaano qiyaaska laga qiyaastay khilaafsanta muraadkay uga jeedaan siday bacdigood ku fasireen saas iyadaa baa laga tilmaamaya qolyaha markaas sidaa cabirayna waa qolyaha xanafiyada ayaa cabira khabar waaxidkana ma wada radiyaan oo waxay leeyihiin xadiiska uu soo wariyey yani marka alwaaxid alcadlu shaksiga keliga lagu kalsoon yahay uu soo wariyey wakhtiyana waa la aqbalayaa marna lama aqbalayo xataa markuu qiyaaska khilaafo horta haddaanu qiyaaska khilaafin liqiyaasi usuul haddaanu khilaafin waxay leeyihin waa maqbuul waa la xujaysanaya waa la aqbalaya hadduu qiyaasulusuul khilaafo waxaa loo kala qaadayaa raawigu faqiih ma yahay mise maaha hadduu faqiih yahay markaana waa la aqbalayaa bay yidhahdeen markaana waa la aqbalaya haddii faqiih aanu ahayn oo fiqiga aanu ku sheegnayn xaalka caynkaasa dee ishkaal baa yimid markaa lama aqbalaya bay yidhahdeen waayo waxay aqbali kartaa inuu isyahay macna ku weli maadaama aanu faqiih ahayna waxaa dhici karta macnihii inuu ku khata'o ixtimaalkaas iyada jiro ayuu haddana wuxuu khilaafay qiyaasulusuulkii buu khilaafay marka ixtimaalkii waa sii xoogaysanaya bay yidhahdeen saas aaweed xaaladda noocaasoo kalea lama aqbalay bay yidhahdeen caynkaasay ka cabireen marka ma aha inay wada radinayaan mana aha inay wada aqbalayaan saxduna waxay tahay raawiga cadliga lagu kalsoon yahay xadiiska uu soo wariyo marba hadduu sugnaaday mar layba waa la aqbalaya oo markaa qiyaas buu khilaafay ama qiyaasulusuul buu khilaafay loo radin maayo waayo masaa-isha qaacidada ee nusuusta laga qaadanaayo dee istisnaa'aad bay yeelan kartaa waxay noqonaysaa naska hadduu ku soo arooray inay istisnaa tahay noocaasoo kale ay noqonaysa noocaasoo kale ayay noqonaysa waayahay masalada inoogu dambaysay oo uu tilmaamaya sheikhu dowrka tilmaamaayey dowrka culamada waxay u qaybiyaan laba qaybood waa dowr sabqi iyo dowr maci dowr maci waxaa la yidhaahdaa waa laba shay oo mar isla dhacaya yacni mar bay wada sugnaanayaan mid weliba ka kaluu ku xidhan yahay laakiin saabiq iyo masbuuq ma kala lehoo ma kala horreeyaane mar bay wada xasilayaan waa dowr maci hebel aabbe ma noqon ilaa hebel inan u noqday hebelna inan ma noqon ilaa hebel aabbe u noqday alubuwa walbunuwa taxsulu macan ruux haddaanu hore waxba u dhalin ilmuhu ku curtay aabba inuu noqdaa waxay ku xidhnayd inankaa inuu dhalo inankaasi inan inuu u noqdaana waxay ku xidhnayd inuu aabbe u noqdo manay kala horraynoo yacni midkoodka kale kama horrayn nooca maxaa la yidhahdaa dawr maci labada shay mid waliba waxa weye mutawaqifun cala alaakhar laakiin eh, mid waliba ka kale ha ku xidhnaado ee sharti maaha inuu ka horeeye yacni macbay isla ahaanayaanoo isku mar bay dhacayaan saabiq iyo masbuuq ma kala leh kaasi waa saxiix waana jiraa dhibna male ka halkan lagaga hadlaya maaha lakiin waxaynu u sheegnay lilmacluumiya lafdatu dawr inay shamlinayso dowrka baatilka ee culammadu ay sheegaan ee markay wax radinayaan ku radiyaan waa dowr sabqi ama dowr qablii kii laga cabiraba waa dowr kala horrayn ku dhisan oo mid waliba ka kaluu ku xidhan yahay inuu ka horreeyo siduu kaasi ka kale ugu xidhan yahay inuu ka horreeyo ayaa kaasina wuxuu ku xidhan yahay ka kale inuu ka horraan dhaco marka mid waliba waa inuu noqdaa saabiqna noqdaa masbuuqna noqdaa waa inuu saabiq ka noqdaa kan haddana waa inuu masbuuq ka noqdaayo ka dambeeya kan laftiisa maaha shay kale waa dhici kartaa shaygu markaysaga nisbada shay inuu u noqdo saabiq shay aakharna inuu u noqdo nisbadiisa masbuuq walaa dowr lakiin waxaa laga hadlayaa labadan shay ayaa mid waliba ka kale wuxuu u noqonayaa marna saabiq buu ka noqonaya marna masbuuq buu ka noqonaya marna waa inuu ka horeeya marna waa inuu ka dambeeya bimacnaa caqli ahaan suuragal ma aha shaygii ay ahayd inuu kaa horeeyo haddana inuu kaa dambeeyaa oo horrayntiisa adigu aad ku xidhan tahay horayntaadana isagu uu ku xidhan yahay waxay noqonaysaa mid baatilah liannahu khayru macquul waa midaan dhici karin marka dowrka baatilka waa noocaas weyi ya mid baa wuxuu ka cabirayay masalatu dowr baa ka dhacday bu yhi aniga saaxiibkay buui ya marka adigu macnihii unbaan soo naqlinaya labadii beyte uu cabiraayey ma astaxdir marka wuxuu ihi waqacat mas'alatu dawri bayni wa bayna man uxib falowlaa xubuhu lam uxib walowlaa xubbii lam yuxib masalatu dawr baana dhex martay buuri anigiiyo kaan jeclaa jacaylku isagu i jecel yahay ee isagu i jeclaaday haddaynay ahaan lahayn mid jirta ma jeclaadeen jacaylka anigu jecelahay ee horaan jeclaaday haddaynay jiri lahaynna isagu ima jeclaadeen kee baa jacaylkiisa horreeyey isagoo horreeyey soo kan yidhi markaa ima jeclaadeen haddaanan anigu horraan jeclaan marka anigu horraan jeclaadu i jeclaaday bu yidhi anna ma jeclaadeen bu yidhi haddaanu isagu i horraan jeclaan idan jacaylku ma suura haddaan dawru maci laga dhigin sabqi haddii laga dhigo wuxuu noqonaysaa baatil lakiin waxaa laga yaabaa inuu u watay cibaaraduna aqbali karto inuu maci u jeeday marka khulaasada waxay u qaatay hadda meesha yani ijmaaca iyo xadiiska haddii lahay xadiiska aaxaadka ah lama cuskanaayo haddaan lagu ijmaacin sida uu keensanaayo ijmaacaana waxa uu ku tiirsan yahay ay tahay xadiiska waxay noqonaysaa xadiiska dalaaladiisa la garan maayo macnaha uu ku tusinaayo ilaa ijmaaca la helo ijmaacna maba xasili karo haddaan dalaalada xadiiska la helin marka mid waliba inuu kale saabiq ka noqdaa shardi ah araabic wejiga afraad ana hada ystalzimu an laa yuxtaja bishayin min hadi alxadiid kani wuxuu laasimsanayaa an laa yuxtaja bishayin inaan la xujaysan shay min hadihi alaxaadiisi axaadiistan ka mid a ila bacda alcilmi marka la ogaado dabadeed mooyaane biana alummata ajmacat cala tilka suura inay ummaddu ku ijmaacday suuradan faidan alsadr alawal laa yajuusu an yaxtajuu biha qaybtii hore ummaddan sida saxaabadii oo kale uma bannaana an yaxtajuu biha inay axaadiista daliishadaan bal walaa yajuusu ka soo guurtaasee uma bannaana an yaxtaja biha xadiiska inuu daliishado man samicaha min fii rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam ciddii ka maqashay rasuulka sala allahu aley wasalam afkiisii ka maqashay inay xadiiska deliishato mid ay u bannaantay maaha fiyi ayuu qoray laakiin saxdu waxay tahay fii fii mar waxay u timaadaa iyadoo xaraf looga jeedo marna waxay u timaadaa iyadoo looga jeedo isim oo afka laga tilmaamaayo ayay u timaadaa marna waxay u timaadaa iyadoo amar looga jeedo la amraayo almu'anasatu almukhaataba wafaa yafi fi fih fii baa la odhanayaa gabadheeda oofi marka leeyahay fii cahd allah fii ya amata allaahi cahd allah marka ciddii ka maqashay nebiga sala allahu aleyh wasalam afkiisa ka maqashay xadiiskii inaynay xujaysan karin baa ka dhalanaysa ayna u bannaan inay deliishadaan wayajibu cala rajuli ida samica mila hada alxadiisi wawajada kasiira min alculamaai qad camiluu biha waxaa ku waajiba ninka rajuladuna waa la mide eh. wakada arajula arajula iyadu waa gabadha ta marka lagu daro waana luqa fasiixa siaad kutub luqa ku arki karto wa yajibu cala rajuli waxaa loo jeedaa hadda bimacna shaqs in in lagu gaaryeelayo loogama jeedo idaa samica mila hada alxadiisi hadduu maqlo xadiiskanoo kale oo wajada uu ogaado kasiira min alculamaai in badanoo culamada ka midii qad camiluu bihi xadiiska inay ku camal faleen uu sidaana ogaado oo wajdaankii cilmiga ahayd aad ku fasirto haddaad markaa waxaad u fasirto marka waxawa inay tahay saadafana qad camilu waxay noqonaysaa inaad xaalayso wa wajada u ogaado kasiira in fara badanoo min alculama ee culamada ka mid ah qad camiluu bihi inay ku camal faleen xadiiska uu sidaa ku aqoonsado ku ogaado walam yaclam lahu mucaaridan aanu u ogaan wax xadiiskan ka hor imanaayo anlaa yacmala bihi inaanu ku camal falin ayaa markaa ka imanaysa xataa yabxasa hal fii aqdaari alardi man yukhaalifuh ilaa uu baadho beledada ma ku sugan yahay cid khilaafaysa xadiiskan ilaa uu taa soo baadho inaanu ku camal falin ayaa ka dhalanaysa waana laazim baila laazim bail wey kama laa yajuusu lahu sidan ugu bannaanayn an yaxtaja inuu xujaysto eh, fii mas'alatin bilijmac mas'alo inuu ijmaaca daliishadaa sidayn ugu bannaanayn ila bacda albaxsi taami baadhis dhammaystiran inuu baadho mooyaane baadhis dhammaystiran inuu aqwaashii culammada uu soo baadho dabadeed mooye oo uu soo waayo ka quusto wax khilaafay mooyaane saanu ijmaac ugu camalfali karin ayaanu xadiiskan ugu camalfali karin wa idan markaasba hadday caynkaas tahay yabtul lixtijaaju bixadiisi rasuuli illahi sala allahu alay wasalam waxaa buraaya xujaysadka la xujaysanayo o la daliishanayo xadiiska rasuulka sala allahu alay wasalam wuxuu ku burayaa bimujaradi khilaafi waaxidin wuxuu ku burayaa shaksi keliya oo culammada ka midi ah inuu khilaafay keligeed buu ku buraya hal caalim inuu khilaafu ku buraya waaxidkaasoo min almujtahidiina mujtahidiinta ka mid a ah. fayakuunu qowlu lwaaxidi mubtilan likalaami rasuuli sala allahu aleyh wasalam fayakuunu wuxuu noqonayaa lwaaxidi shaksi culammada ka mida ah hadalkiisu mubtilan mid burinaya likalaami rasuuli sala allahu aleyh wasalam hadalkii rasuulka sala allahu alay wasalam mid burinaya ayuu noqonaya wa muwaafaqatuhu waafiqitaanka markaa uu waafaqo caalimkaasi uu waafaqana muxaqiqatun mid xaqiijinaysaoo sugaysay noqonaysaa likalaami rasuuli sala allahu aley wasalam hadalka rasuulka sala allahu aley wasalam mid xaqiijinaysaoo sugaysa ayay noqonaysaa wa ida kaana dalika alwaaxidu qad akhta'a hadduu ahaaday ama markuu ahaaday dalika alwaaxidu shakhsigaa keliya qad akhta'a mid gefay markuu ahaaday saara khata'uhu mubtilan likalaami rasuuli illahi sala allahu aley wasalam wuxuu noqonayaa khata'iisa ama gefkiisa uu gefay mid burinaya hadalka rasuulka sala allahu alayh wasalam mid burinayuu noqonaya wa hada kulluhu baatilun daruura kaa la soo sheegay dhammaantii waa mid baatil ah daruuro ayaanu baatil ku yahay xaaluu daruuro ku dheehan yahay butlaankiisu oo mid daruuro lagu og yahay aan marka waxa weeye garashada sidaa la garanaya la iska daafici karin fainahu in qiila laa yuxtaju bihi ila bacda alcilmi bilijmac sababtuna waxay tahay faina sha'na arrinku in qiila haddii la yidhahdo laa yuxtaju bihi xadiiska lama xujaysanaayo ila bacda alcilmi bilijmac markii ijmac la ogaaday dabadeed mooye ka hor lama xujaysanaayo hee saarat dalaalat nusuusi mawquufatan cala alijmac waxay noqonaysaa nusuustu tusinta ay ku tusinayso axkaamta iyo masaa'isha ay ku tusinaysaa mid ku xidhan ijmaaca ku xidhan oo ijmaac aantii waxbaba ku tusin mayso weeye wax laga qaadanayaana ma jiro lamana xujaysanaayo inay dadku qaataanna waajib kuma aha camalfalka lagu camalfalaya nusuusta waxaabay ku xidhnaanaysaaba in lagu ijmaacay marka intaan ijmaac dhicin ama ijmaac aan la ogaan ama wakhtiga ijmaacaanu suuragal ahayn sida wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo kale ila ijmac ma suuragalaho ijmacu wuxuu ku xidhanyay bacda wafaati nabiy sala allahu alay wasalam camalka nusuustu maxay tahay ummadda dambay u haynayaan mia sadrul awal maxay ku camal falayaan mise axkaamta ummadda kala duwanoo saxaabadu inay deliishataa waa u bannaan lakiin dadka dambe uma bannaana tafriiqaasi maxaa u daliilaan ma kitaab baa tusiyey ma sunna tusisay ma ijmac baa tusiyey ma qiyaas saxiixa loo hayaa ma asaartii saxaabada ku aroortay ya haddii saa loo kala farqiyana maxaa kala farqiyey mal mufariq saarat dalaalat nusuusi mawqifata cala alijmac wa huwa khilaafu alijmac arrinkaasina wuxuu khilaafsan yahay ijmaca mar hadduu ijmaca khilaafsan yahayna wuxuu noqonayaa mid baatil aan sax ahayn wa xiinaidin falaa yabqa linusuusi dalaala yacni markaasba sidaas la yidhaahdo nusuusta wax tusin ah oo axkaamta ay ku tusinayso ya oo u harayso u baaqi noqonaysaa ma jirto waayo dalaaladii iyo xujiyadii iyo ixtijaajkiiba wuxuu ku xidhnaaday uun ijmaac ayuu ku xidhnaaday taasuu ku xidhnaaday fa ina almuctabara inamaa huwa alijmaac markaana wuxuu noqonayaa waxa muctabarkii la tixgelinaya la eegaya inuu noqonaayo bes ijmaca keliya ijmaaca keliya inuu noqonayo waa yahay wanasu cadiimu ta'iir naskuna wuxuu noqonayaa midaan marka waxa weeye saamayn inaba lahayn wujuuduhu ka cadami alale wuxuu taasiir yeelanayaa nooc ta'siirah marka ijmaaci loo helo de marka arrinkuba ku xidhan yahay ijmaaca uun oo marka ijmaaca la helana marka uu noqonaayo mid wax ku tusinaaya marka ijmaaca la waayana aan waxba ku tusinayn waxna laga qaadanayn ee tabarukun la ysaga akhrinaayo baraka ahaan ubaa la sii haysanaya mia oo loo akhrinayo fain qiila sheikhu waxau uhi raximah ullah haddii la yidhaahdo markay culammadu soo naxti bay ka sameeyeen fain qiilada iyo jawaabteeda iyo fanqalay yidhahdaan fanqala sida basmala iyo loo yidhaahdo ya basmala iyo xamdala iyo ayaa waxaa la yidhaahdaa yani fanqala ya iyo balkafa iyo bilaa kayf baa qolada muctasiladu waxay ka sameeyeen naxti markaasay balkafa yidhahdeen balkafa marka xawlaqa laa xawla walaa quwata ila billah xasbala yani xasbiya allah wuxuu yidhi sheekhu fain qiila haddii la yidhaahdo yuxtaju bihi xadiiska waa la xujaysanaya ila an yuclama wujuud alkhilaaf in la ogaado mooyaane khilaaf inuu jiro in la ogaado mooye waa la xujaysanaya haddii saa la yidhahdo fayakuunu qowlu waaxidin min alummati mubtilan lidalaalati nas wuxuu noqonayaa shakhsi keliya hadalka uu yidhi shakhsigaa keliyoo min alummati ummadda ka mid a mubtilan mid burinaaya lidalaalati nas naska tusintiisa mid markaa burinayuu noqonaya yacni xukunka uu ku tusinayo lagama qaadanaya la odhanayaa yani waxaa khilaafay shakhsi khilaafay culamada ka mid a waa musallas daal dalaala dilaala dulaala saddexda waji mid walba luq ahaan waa sax laakiin kordhiga ugu fasiixsan wa hada aydan khilaafu lijmac kani noqoshaynu ku noqonnaye ay idna aydan bay ka dhigantao muctarida xaal in laga dhigana waa dhici karta xaal aynu ku noqonno ayadiina khilaafulijmac ijmac mid khilaafsan weeye wa butlaanuhu macluumun bilidiraari min diin alislaam baatilnimadiisana uu qowlkani baatil yahayna waa mid lagu ogsoon yahay daruure loogu og yahay diinta islaamka loogu og yahay wy sheikhu wuxuu halkan ku sheegayaa xuja qawiya xujadaasi waxay tahay haddii la yidhaahdo axaadiistii masaa'isha laysku khilaafay looma xujaysanay lawaasin baatil oo ka dhalanaysa ayuu sheikhu soo aroorinaya waxaa laga yaabaa in la yidhahdo lawaasimtan maxaa loo soo aroorinayaa waayo sotay culammadu yidhaahdaan laazimu lmadhabi laysa bimadhab madhab waxa ka laazimaya madhab maaha ilaa ida iltazamahu inuu isagu saaxibu lqowl ama saaxibu lmadhab inuu iltizaamo oo laazimka aqbalo oo intuu ogaaday dabeedna aqbala mooyaane lawaasimtanna lawaasimay aqbaleen maaha ciddii hadalkan tidhi idan maxaa loogu soo aroorinaya waxaa la odhanayaa lawaasimta markay culammadu ka hadlayaan lawaasimta ruuxa sibaa loogu qabanayaa sina loogu qaban maayo masalada waxaa loo bahan in la fahmo si loogu qaban maayo xukunka laasimkaasi keensanayo ruuxii lagu xukumi maayo lawaasimta qaarkood baa waxyaalaha qaarkood ka laasimaya waxay noqonayaan lawaasim kufriya laasim keensanaaya gaalnimo hadalka uu shakhsigaasi yidhi laasim baa ka dhalanaya laasimkaa ka dhalanaya haddii loo qabto wuxuu noqonayaaba gaalnimo ma lagu xukumaya gaalnimadii maya looguma xukumayo iminka bacdu ahli bidac markay waxa weeye ashyaada haybiyaadka wax ka mida ay diidayaan ama sifaatka ilaahay wax ka mida ay leeyihiin waxa weeye waa eh, waajib waxa ah in la awilo ay saa leeyihiin daahirkooda in lagu xambaaraana ma suuroobi karto lawaasim ay culamada qaar soo arooriyeen oo ka dhalanaysa hadallada noocaas ah hadda maarata oo in waxa weeye kitaabkiiyo sunnadii bayaanka iyo caddaynta loogu talagalay galay iyo hanuuninta iyo qur'aankii allah u yidhi ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam yahdii lilatii hiya aqwam waxaa soo gelaya xagga ictiqaadka xagga cibaadaadka xagga mucaamalaadka xagga marka waxa weye suluukiyaadkii akhlaaqda gees walba sida ugu qumanaanta badan ee ugu toosnaanta badan buu ku hanuuninaya wey dee haddii la yidhaahdo kitaabkiiyo sunnadii daahirkoodu waxay sheegayaan kufri qur'aankana weliba ilaahay ku magacaabay tibyaanan likulli shay wax walba waa cadaynayaan iyo wlkitaabi almubiin waa kitaabkii wax caddaynayey haddamaaragta waa mubiin maaha alghaaz halxidhaalayaal maaha halxidhaalu wuxuu ku dhisan yahay had iyo jeer khilaafu daahir sida qofka la tusaayo yacni wax ka duwan baa markaa laga yaabaa in looga jeedo sunnadii nabiga sala allahu aleyh wasalam mubayanada ahayd litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim haddamaaragta nebigu uu ahaa afsaxu nnaas dadka ka ugu fasaaxada badan ee ugu bayaanka badan ee jawaamiculkalim la siiyey uuna ahaa ansaxu naas dadka ka ugu nasteexada badnaa oo qishka iyo labsiga uga fogaanshaha badnaa uguna bayaanka badnaa ugu cilmiga badnaa ana aclamukum billahi wa lahu waaktuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam allahna uu ahaa asdaqu saadiqiin waman asdaqu min allahi xadiisa qowlkiisuu ahaa asdaqu qowl hadalka ugu runta badan hadalka ugu wanaagga badan allahu nazl axsan alxadiisi kitaaba mutashaabihan axsan axsan haddii la yidhaahdo waxaa ka buuxa dawaahir kufriya oo gaalnimo ah oo tashbiih ah oo aan inaba wax bayaana iyo caddayna aan la raacin nebiguna calayhi salaatu wasalaam wakhtigay ummaddu u baahnayd in loo caddeeyo uma caddayn la yidhaahdo ila dadka waxa weeyaan markaa soo islaamayey qaarkood baa wathaniyiin ahaan jiray qaarkood ba ahlukitaab ahaan jiray qaarkood ba acraabiyiin ahaan jiray markaa jaafa ya isku aqoon ma ahayn markay soo islaamayaan isku garasho may ahayn marka majaalista nebigana sala allahu aleyh wasalam nusuusta iyo adilada siaa looga sheegi jiray oo nebigu sheegi jiray calayhi salaatu wasalaam aan odhan jiray daahirkaa ictiqaadinina muraadkeedu waxay ahayd khilaafu daahir oo ay ka mid yihiin kuwii yareeraa kuwii marka waxaan yani waaweynaa kuwii reer miiga ahaa kuwii reer magaalka ahaa dumarkii yani waxa weeye marka nooc weliba ku jiraan qaar soo islaamo islaamnimada ku cusubi ay ku jiraan dee laasimka ka dhalanaya waxay tahay yani laasim kufri ah oo baabka ictiqaadaadka waxa uu ka sheegayaa inaanu axsanu kalaam ahayn hadalkii ugu caddaa ee ugu markaa wanaagga badnaa inaanu ahayn marka waxa weeye lawaasim kufriya ayaa ka imanaya nebiguna inaanu markaa waxawe caddayn caddayntii ummaddu ay u baahnayd ila shareecadiisu waxay markaa khusaysaa ilaa aakhiru zamaanka dadka iman doonaa haddiiba la yidhahdo intan markaa la joogtay waa garanaysay saxaabadu ummadda dambe imanaysa maxaa loogu talagalay nebigu wuxuu wuxuu caddaynayaa cid alle ciddii loo soo diro dhan marka bayaan kaafiya inuu caddeeyey weey gaadhsiin dhammaystiran inuu gaadhsiiyey laa yajuusu taakhiru lbayaani fi xaqihi ya can waqti alxaaja nebiga nisbadiisa bayaanka inuu ka dib dhigo wakhtiga ummaddu u baahan tahay mid u bannaan ma ahayn waxaanaynu ogsoonahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu gaadhsiiyey albalaaq almubiin una caddeeyey caddayn dhammaystiran marka dee inaanu caddayn khabarka saa laga sheegaayo ayaa ka laazimaysa waxaa ka laazimaya axsanulkalaam inaanu ahay waxaa ka inaan inaanu marka waxa lilatihi aqwam baabulictiqaadaat aanu ku hanuuninayn taasna waa kufr laakiin waa laazim aynay iltizaaminoo aqbalin qolyaha hadalladaa yidhi daahirkaa kufri a yidhi iyo wax la ka ah waa ayna aqbalin qaarkoodna ma oga laazimkaasi inuu hadalka ka laazimayo oo duhuul baa kaga sugnaa marka haddii laga eegaayo xagga xukumka qofka lagu xukumaayo qofka laazimka looma qabto laakiin si labaad waa loogu qabtaa siday ahlucilmigu sheegeen sida labaad waa maxay baabulistidlaal markay tahay wax la deliishanayo butlaanka qowlka kale in lagu ifsado lagu caddaysto inuu baatil yahay taa waa loo qabanaya lakiin markay leeyihin laazimka loo qaban maayo laazimu na laysa bimadhab ila ida iltazamahu waxay ku saabsan tahay waa xagga xukunka shakhsiga lagu xukumaayo oo laazimkaasi haddii xukun adagi ka dhalanayo looguma xukumayo waayo nooc shubha baa soo geli kartaa walxuduudu tudra'u bishubhaat siday culammadu markaa ku ijmaaceen ibnu mundirna ijmaca kusoo naqliyey waayahay marka baabulistidlaalaat culammadu iyo ixtijaajka marka laga hadlaayo laasimka waa loo qabanayaa waa lagula xujaysamayaa waa loo deliishanayaa si loogu caddeeyo qowlkoodu inuu baatil yahay si loogu ifsado waxaa la odhanayaa lawaasimta noocaasoo baatilkaabaa ka dhalanaya laasimkaa baatilkii maadaamu ka dhashayna malzuumka uu ka laazimayna waa la mid lianna maa lazima minhu baatilun fahuwa huwa wixii baatil ka laazima waa baatil istidlaalka noocan oo kalea culammada usuulku markay ka hadlayaan waxaa la yidhaahdaa mas'alo talaasum la yidhahda weeye talaasum baa la yidhahdaa walaazimu lxaqi xaqun walaazimu lbaili bailun xaq wixii ka laazima xaqun buu noqonaya ma dhici karto xaq waxaa ka laazima inuu bail noqdo abadan ma dhici karto bail wixii ka laazimana bail buu noqonaya haddii shay baila markaa la yahay waa ka laazimaya hadalkana xaq loo qabo inuu yahay ama shayga xaqa la moodaayaan xaq ahayn oo laazimkaa dhab ah ama laazimka leey waa ka laazimaya baan ka laazimayn oo laysmoodsiiyey oo aan ka laazimayn ila marar badan bay dhacdaa ashyaa xaqa in lays yidhaahdo laazim baa ka dhalanaya baatil ah wa fii nafsi ilamri aanu ka dhalanayn laazimka baatilka ay tahay min qabiili tawahum sheikhu markaa wuxuu tilmaamaya haddii la yidhaahdo axaadiistii aaxaadka ahayd lagama qaadanayo waciidkii laga deliishan maayo ama taxriimka lagama deliishanaayo ama waciidka lagama deliishanayo uu tilmaamayo arrin haybiya ah arrin haybiya ku tacalluqa waxaa ka dhalanaysa inaan axaadiista axaadka la daliishan karin mooyaane in la ogaado ummaddu inay ku ijmaacday oo suurada ay ku ijmaacday suuradaa markay ku ijmaacdaa suurada loo daliishan karaa xadiiskii axaadka waxaa dhici karta inuu xukum caama sheegaayo suwar badan baana gudagelaya suuro kasta waa in ijmac loo hayaa marka loo daliishanayo suuradaa ijmac baa loo helay sooma iyada u daliisho laakiin ta kale ee markaa la midka ah ee iyaduna cumuumka soo gudagelaysa ijmac ma u haysaa maya ha u daliishan yada laakiin tan haddaad marka waxa ijmac u hayso u daliisho waa laasim baatila waayo dadka xujaduma waxay ugu quntay nusuusta mise ijmaaca wakhti dambe xasilayay markaa xujadu ugu quntay idan alsadru alawal saxaabadii nabiga sala allahu aleyh wasalam wakhtigii nebigu noolaa dee ijmaac ma suuroobayn waayo ijmaacu sidiisaba saynu soo caddayno wuxuu ku xidhan yahay bacda wafaati nabiy sala allahu alay wasalam marka waa hayru mumkin in wakhtigaa dhacaa waqti saxaaba fii xayaati rasuul sala allahu alayh wasalam iyadoo nebigu nool yahay oo aanu dhimannin ijmaac inuu dhacaa ma suuragal aha waayo haddiiba la fardiyo o la qadaro saxaabadu inay wax isku waafaqeen nebigu markaa waxawayan hadduu waafaqsan yahay dee inay saxaabadu raacaan uma baahnee keligiiba hadalkiisu xujo yahay ficilkiisu xujo yahay in la yidhahdo laritaanka cid kale lagu laday buu xujo ku noqday ma suuragal aha haddaan nebigu waafaqsanayna waa arrin la fardinayo la qadarayo lamama suuragalahay ya dee xujadu marka faa'iideynaya maxay tahay haddii nebigu markaa aan waafiqin marka saas aawadeed ijmac wuxuu ku xidhanya bacda wafaati nabiy sala allahu alay salam laasimka ka dhalanaya waxay tahay ciddii afka nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo sawdka nebiga carabka nebiga ka qaadatay xadiiskaas kuma camalfali kartid ilaa ijmaacu kuu saxo ijmac markuu kuu saxo waddadii waa kuu bannaanaatay mar haddii kale wa ariiqu waa masduud iska fadhiyo ijmaaciisu ya waa butlaankiisu waa awdax waxaa kaloo ka laazimaya shaksigu hadduu xadiis nebi maqlo calayhi salaatu wasalaam oo weliba uu arko culamo fara badan oo ku camal falay markaa lafteeda inuu ku camalfala uma bannaana ilamaa iyo uu soo baadho bal hadda beledada islaamka ma jiraa shakhsi culammada ka midoo xadiiskan khilaafay siduu keensaday waayo hadday shardi noqotay ijmaac in ogaadaa dee waxaa la yidhahdaa ashaku fi sharti maanicun in eh, shardiga laga shakiyaa waxay ka dhigan tahay maanic oo kale ay ka dhigan tahay sidii madaahibta qaarkood ay qaacida ka dhigeen qaacida min qawaacid alfiqh ay ku dareen bacdu almadaahib waayo taxaququ sharti shardigii in la xaqiiqsado la ogaado oo la helo baa shaygu ku xidhmay shardigii haddii laga shakiyo amaba aan la aqoonsanoo la ogaan wuxuu noqonayaa markaa shardiga in la waayo kaanahum shardigaas in mafquud yahay haddii saa la yidhahdana waxaa buraaya xadiiskii nebiga in la xujaysto wuxuu ku burayaa caalim keliya inuu khilaafay marka shaksi keliya hadalkiisu hadalkii rasuulka burinaya hadduu isagu waafiqi lahaana yani maca baaqi lumma wuxuu noqon lahaa marka waxaa mid markaa qowlka nebigu uu markaa sugayo oo uu xaqiijinayo oo xujanimadiisuna markaa sugnaanayso taa ku xaqiiqoobayso marka muwaafaqadiisa iyo khilaafkiisaa wax ku xidhan yihiinba haddaba shaksi keliyaoo khilaafay hadduu isagu waafiqi lahaa xadiisku wuxuu noqon lahaa markaysaga xuja fi lmas'ala mar haddaanu waafiqin xujo kuma noqonaayo marka ma shaksi keliya qowlkiisu ka baawar badan yahay hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo hadduu isagu khata'ana khata'iisaa burinaya hadalka rasuulka sala allahu alay wasalam ya baatin bidaruura ya wuxuu kaloo tilmaamay sheikhu in la yidhaahdo xadiiska xujiyadiisu waxay ku xidhan tahay in ijmaca la ogaado dalaaladii nusuustuba ijmacay ku xidhmayso taasina waa arrin ijmacba khilaafsan idan muctabarku wuxuu noqonayaa wax la tixgelinaya ijmaaca nusuusta maaha naskuna wuxuu noqonayaa midaan saamaynba ku lahayn xukunka ya yani saamayn mustaqila midaan ku lahayn oo iskii aanu saamayn ala kulli xaal sheekh waa caddeeyey wuxuu yidhi alkhaamis wejiga shanaad annahu ima an yushtarada fi shumuuli khitaabi ictiqaadu jamiici alummati liltaxriimi aw yuktafaa biictiqaadi alculamaa wuxuu sheekhu yihi raximah llah wejiga shanaad annahu ima an yushtarada ima an yushtarada ama waa in la shartiyaa fii shumuul khitaabi cumuumka xadiiska ictiqaadu jamiici alumma ummadda dhammaanteed inay ictiqaadeen oo ay caqiideeyeen oo sidaa rumaysteen liltaxriimi xaaraantinimaynta ay rumaysteen oo ictiqaadiyeen aw yuktafa ama waa in lagu kaaftoomaa biictiqaadi alculamaa culammadu inay ictiqaadiyeen ama waa in lagu kaaftoomaa labada mid weeye fain kaana alawala hadduu yahay ka la shardinaya alawala arrinka hore hadduu yahay oo ummaddoo dham inay wada ictiqaadiso lam yajuz an yustadalla cala altaxriimi biaxaadiis alwaciidi xataa yuclama ana jamiica alummati xata annaashi'iina bilbawaadi albaciidati waaldaakhiliina fi alislaami min almuddati alqariibati qad ictaqaduu ana hada muxaram ijmaac ummadoo dhamme ku ijmaacday oo xata alcawaam ijmaaca ay ku jiraan oo axad ummadda ka mid ah culamo iyo caamatoonna cid khilaafsan inaan la arkin haddii la shardiyo ma bannaanaatee in la deliishado taxriimka loo deliishado axaadiista waciidka axaadiista waciidka sheegaysa ilaa la ogaado in ummadoo dhammi kulligood ay arrinkaas isku waafaqeen xata annaashi'iina bilbawaadi albaciida kulay ku tahay kuwa ku barbaaray ee ku koray ee baadiyaha fog meelaha baadiyaha ah ee markaa magaalooyinka iyo markaa cilmigaba ka fog kuwa ku barbaaray kulay ku tahay inay marka waafaqsan yihiin ilaa la ogaado ay xaaraan u qabaan iyo waddaakhiliina fi lislaami kuwa islaamnimada soo galay min almuddati alqariiba wakhti dhowayd soo galay iyaguna inay waafaqsan yihiin oo qad ictiqaduu ana hada muxaram kulligood ay wada ictiqaadiyeen jamiicu alumma dhammaan ciddii ashahaadato dhammi kulligood inay saa wada ictiqaadsan yihiin ya ajmacuuna aktacuuna absacuun ruux mukhaalifa aan la helin inay saa ictiqaadiyeen in la ogaado mooyaane kulligood oo cidi ayna khilaafin lama xujaysan karaa ka dhalanaysa wa hada laa yaquuluhu muslim arrinkaana odhan maayo ruux muslimi odhan maayo bal walaa caaqil ruux caqlili odhan maayo fa ina alcilma bi hada sharti mutacadir waayo ogaalka shardigaa la ogaadaa waa mid aan suuroobi karin hadda taqdiiraadka lagu qadaro dadka islaamka u abtirsaday waxaa lagu sheegaa hal bilyan iyo siddeed boqol wakhtiyada qaarkoodna waxaa hal bilyan iyo toddoba boqol wakhtiyada qaarna waaba laga siiro badiyaa aduu laba bilyan wax ku dhow bay hadda dadka islaamnimada u abtirsaday caddadkoodu gaadhayaan kulligood in la ogaado inay taxriimkaa wada waafaqsan yihiin oo axad khilaafi aanu ku jirin baa shardiya ruux caqlina ma odhanaya ma odhanayo ma dhici kartaba markaa in waxawaya la ogaado arrin daaqada basharka ka baxsan saas aaweed buu sheikhu yidhi fa ina alcilma bi hada shardi mutacadir ma odhan mutacasir waa mutacadir waa mustaxiil waa midaan markaa dhici karin in la ogaan karin qowlkoodana mid la wada koobi karo ra'yigooda la wada garan karo waxay ka qabaan ruux walba shaksan shaksan loo ogaan karo meel kastay joogaan ma aha mana dhici karto marka waxay noqonaysaa haddii taa lagu xidho axaadiista marka waxa yani lamaba daliishan karo aslanba ya midaynu marka hadda daliishan karaba maba ahaba ee waxa weeye dhammaan axaadiista ha la wada laabo waa laasimka ka dhalanaya bulaankiisu waa iska cadyahay waman lazima minhu bailun fahuwa bail wain qiila yuktafaa biictiqaadi jamiic alculamaa haddii la yidhahdo waxaa lagu kaaftoomayaa culammada dhammaantood ictiqaadka ictiqaadiyeen baa lagu kaaftoomaya intaa la shardinayo in la ogaado hadday culammadu u wada qabaan in shaygaasi xaaraan yahay markaasaa loo xujaysan karaa xadiiska qiila lahu waxaa lagu odhanaya inama ishtaradta ijmaca alculamaai xadaran min an yashmala alwaciidu yashmula ama yashmala waa shamila yashmalu baabu farixa shamila yashmalu ama baabu nasara shamala yashmulu labadu waa fasix xadaran min an yashmala alwaciidu libacdi almujtahidiina wain kaana mukhtian waxaad sidaa u shardiday oo keliya digtooni aad ka digtoontoo ka baqayso daraaddeed inuu waciidkani cammimo culammada qaarkood oo mujtahidiin ah haba ahaado mid khata'aye oo mas'aladan khilaafay baad istidhi waciidkuu soo gudageli doonaa markaa si aanu waciidka u soo gudagelin baad u keentay shardiga noocan ah oad is leedahay culammadaa ka badbaadi waciidka wa hada bicaynihi mawjuudun fii man lam yasmac daliila ataxriimi min alcaama waciidka inuu ka badbaadayaana oo aanu waciidka soo gudagelayn caalimka mujtahidka ahina oo uu macduur yahay isaga markaa macduurnimadu kuma koobnaa siduu caalimku macduuru noqon karaa caamaduna macduur u noqon kartaa caamadu mar walba miyay ku dambaabayaan mukhaalafada maya waqhtiyada qaar bayna ku dambaabayn marka ciddii macduura ama caamaha ha ama culamaha noqotee dee waciidku ma cammimayo waciidkana ma soo gudagelayaan wa hada bicaynihi mawjuudun fii man lam yasmac daliil ataxriimi min alcaam arrinkaasi laf ahaantiisu bicaynihi waxaa loo keenaa tawkiid waana fasiix wa haada kani bicaynihi laf ahaantiisu mawjuudun wuxuu ku sugan yahay fii man lam yasmac kii aan maqal daliila taxriimi xaaraantinimaynta daliilkeeda min alcaammati xaalu markaa caammada ka mid yahay dadweynaha guud uu ka mid yahay aan cilmiga lahayn fa ina maxduura shumuuli lacnati lihaada lacnaddu inay cammimayso baqashada looga baqanayo lihaada kan looga baqanayo caammada ah ka maxduuri shumuuli lacnati lihaada lacnad inay cammimayso baqashada looga baqanayay la mid tahay lihaada kaa hore oo marka waxa isaguna mujtahidka walaa yunji min hada ilzaami an yuqaal kamana badbaadinayo ilzaamkan in la yidhaahdo dalika min akaabir alummati wa fudalaai asidiiqiin kaasi isagu wuxuu ka mid ahaaday ummadda kuwoodii waaweynaa xagga qadarka sharafta iyo dadkii markaa sidiiqiinta ahaa ee runsheega badnaa kuwoodii markaa fadliga lahaa ee fudalada ahaa ayuu ka mid ahaaday caalimkaas wa haada kanna caamada ahina min atraafi lumma dacallada ummaddu ka mid yahay waa fardi un afraadda ummadda ka mida weeye ee fadliga kaasi leeyahay marka waxbay ma leh fa ina iftiraaqahumaa waa ka jawaabayaa sheikhu taasna wuxuu ihi fa ina iftiraaqahumaa kala taggooda ay ku kala tageen min hada lwajhi wejigaa xagga fadli badnaanta iyo inaanu fadli badnayn caalimkuna fadli badan yahay kanna waxa weeye aaxaad ulumma uunuu ka mid yahay aanu fudaladii markaa ka mid ahayn iyo culammadii wejigaa inay ku kala tagaan hee laa yamnacu ma diidayo ishtiraakahumaa fi hada alxukm wadaaggooda xukunkan ay wadaagayaan in loo cudraayo oo waciidku labada midnaba aanu markaa waxa weeye ku dhacayn ama ku rumoobayo yani farqi taa inay ku kala yeeshaan ku saabsan xagga fadliga iyo fadlila'aanta iyo xagga ijtihaadka iyo ijtihaad la'aanta ma keensanayso xukunkan inay ku kala duwanaadaan waa dhici karta iyagoo taa ku kala duwan hore inay tan dambe iskaga mid ka yihiin oo mid walba macduur waana sii caddaynaya horena waa ku soo sheegay oo wuxuu tilmaamay kii aan taxriimka maqlin oo caamada ka mid a dee in jahliga loogu cudraayo ya wa inama alxaddu cala man calima maa saas wamaa kaana allahu liyudila qawman bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun marka dee jaahilku wuxuu noqon karaa macduur waxa haddaanu ogayn oo macduur uu yahayna dee lama odhanaayo waciidku waa cammimaya fa ina allaha subxaanahu kamaa gafara lilmujtahidi idaa akhta'a gafara liljaahil idaa akhta' waayo allah isaga xuman ka nasahan oo ka dheereen siduu ugu dhaafay caalimka mujtahidkaa ugu dhaafay idaa akhta'a markuu gefo khata'iisa uga cafiyey oo ugu dhaafay yakfiru liljaahili ida akhta'a wuxuu u dhaafayaa kii jaahilka ayaan cilmiga lahayn markuu gefo waa u dhaafayaa walam yumkinhu tacallum inuu cilmiga bartaana aanu u suurobayn inuu arrinkaa ogaadaa laba qayd buu isaga u dhigaa kow waa inaan marka marka hore masalada aanu maqal aanu cilmi u lahayn mar labaadka cilmigiio hareerihiisa ku yaalla oo agtiisa ka baxaya waa inaanu dhegaha ka furaysan ee cilmiga haddaanu u suuragal ahayn baadiye baciid oo kale u joogaa ama waxa weeye dee soo islaamo waa ulcahdi bilislaam oo waqti kaafiyo masaa'isha uu ka barto ma helin dee wuxuu noqonayaa macduur macduur buu noqonaya bal ilmafsadatu alatii taxsulu bificli waaxidi min alcaamati muxaraman lam yaclam taxriimahu walam yumkinhu macrifatu taxriimihi aqalu bikasiirin min almafsadati alatii tansha'u min ixlaali bacdi alaimma wuxuu sheekhu yidhi dhibaatada ka xasilaysoo ka dhalanaysa shakhsi keliya ficilka uu sameeyo oo caammada ka midi shay xaaraana u sameeyo dhibaatada ka dhalanaysa shakhsiga caamada ahoo aan garanayn in shaygani xaaraan yahay ayna una suuroobaynin garashada arrinkaa u gartaa ama wakhtigu soo islaamay dhowaanshahay dhoweyd bay ugu suuroobi weyday ama cilmigii inuu ka fog yaho meel markaa waxa weeye cilmigii ka durugsan uu ka oodan yahay cilmigina aanu u suuragal ahayn eh, ayay markaa ugu suuroobi weyday waa ka yar tahay in fara badan dhibaatada ka dhalanaysa aimada qaarkood iyo culammada qaarkood inay mas'alo xaaraana banneeyaan waayo dee shakhsigan caammada ah ee shayga xaaraantaa la yimi aan xaaraannimadana garanayn cilmiguna aan u suuroobaynin dhibaatadu isagay ku koobantah ya waa dhibaato iyo mafsado qaasiratun calay isaga ku kooban ma qaasir laakiin caalimkan markaa waxa fatwoonaaya arrinkan waa bannaan tahay xaaraan ma aha dhibaatadii waa mid tacadiyayso isaga ka tallaabaysa shakhsigiisa kuma koobna waxay u gudbaysaa u tallaabaysaa dadka kale markuu fatwoodo fatwadiisii dad badan baa ku camal falaya odhanaya sheekh hebel baa yidhi waa bannaan tahay waxba male leh dabeedna sidii ugu dhaqmaya inay xalaal tahay ugu dhaqmaya aqalu bikasiirin waa ka yar tahay min almafsadati alatii tansha'u dhibaatada ka dhalanaysa min xilaali bacdi ala'imma aimada qaarkood inay xalaaleeyaan xilaal waa masdarkii axalla taxliilna waa masdarkii xallala alaa masdaru qiyaasiya saa garanaysaan lima qad xaramahu shaaricu ay xalaaleeyaan shay shaaricu xaaraantinimeeyey xaaraan ka yeelay wa huwa lam yaclam taxriimahu aanu ogeyn caalimkaasi ama imaamkaasi taxriimka shaygaa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam xarimay aanu ogeyn walam yumkinhu aanu u suuroobin caalimkana macrifatu taxriimihi xaaraantinimayntiisa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam xaaraantinimeeyey inuu gartaana aynay u suuroobin oo xadiiska markaa sheegaya dee ma soo gaadhin beledkiisana laguma hayn inuu ka maqan yahay xadiiskaasina ma ogeyn ya isaguna waxa weeye dee qawaaciddii addiladii kale ayuu eegay walihaada qiila ixdaruu zillat alcaalimi fainahu ida zalla zalla bizallati caalam sidaas daraaddeed baa waxaa loo yidhi ixdaruu ka digtoonaada zallat alcaalim zallat alcaalim caalimka simbirixadiisa ka digtoonaada fa innahu idaa zalla sababtu waxay ahaatay markuu caalimku simbirixdo zalla bizallatii caalam waxaa ku simbirixanaya simbirixadiisa caalam dhan baa ku simbirixanaya waxaa la yidhahdaa zallat alcaalimi zallat alcaalam caalimka simbirixadiisu waa caalam simbirixooday caalam dhami simbirixday ayuu ka dhiganyay zalladiisi baa lagu camal falaya wa qaala ibnu cabbaasin ibnu cabbaas waxa uu yidhi radia allaahu canhuma weylun lilcaalimi min alatbaac wuxuu u sugnaaday yacni halaag wuxuu u sugnaaday caalimka min alatbaaci xagga atbaacda xaggiisa ayuu uga sugnaaday macnaa wuxuu uga jeedaa caalimkii hadduu markaa ijtihaad saa'iqa arrinka ku sameeyo wax dembiya uga imanaya ma jiro laakiin haddii waxa weeye isagoo ijtihaadkii aan markaa la wada imanin oo nooc taksiiri ku jiro laakiin isagu u qabay inuu ijtihaadku u dhan yahay ayuu xukunkii ku degdegay dabeedna wuu fatwooday inagii soo sheegnay hadduu taqsiir markaa la yimaado inuu markaa dambaabayo wamataa qasara mujtahidun asima wifaaqan marka waxa weeye mujtahid uu taqsiir la yimaado waa dambaabayaa xaal la ysku waafaqsan yahi aasim buu noqonaya marka isagoo taqsiirka ijtihaadka kula yimi ayaa laga yaabaa in dadna ay sii qallitaan oo dee markaa hadalkiisii sii raacaan xaaladdaa dee waxa weeye dadka markaa fatwadiisii kusii camal falayna dee dhib baa uga imanaysa ya man uftiya min hayri sabatin fa inamaa ismuhu calaa man aftaah waata xadiis lagu soo wariyey in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ruuxa loo fatwoodo oo cilmi la'aan loogu fatwoodo sida ijtihaad saa'iqa waxaan ahayn baa loogu fatwooday dembigiisu wuxuu saaran yahay cidda u fatwootay yani ruuxan marka waxa weeye caalim ahayn baa iska fatwooday noocaasay soo gelis ya itakhada annaasu ru'uusan juhaalan fasu'iluu faaftaw bihayri cilmi hadduu caalim yahayna taqsiir hadduu la yimaado ayuu aasim ku noqonaya ku dambaabaya faida kaana hada macfuwan canhu maca cidami almafsadati annaashi'ati min ficlih marba hadduu kaasi ahaaday caalimkee fatwoonaayey macfuwan canhu mid la cafinaayo maca cidami almafsadati annaashi'ati min ficlih iyadoo lala qabo dhibaatada ka dhalanaysee weyn ficilkiisa ka dhalanaysa ama qowlkiisa iyo fatwadiisa ka dhalanaysa falan yucfaa can alaakhari maca khifati mafsadati ficlihi awlaa cafinta la cafinayo ka kale maca khifati mafsadati ficlihi iyadoo lala qabo ficilkiisu dhibta uu leeyahay inuu fudud yahay lala qabo waa kii caamada ahaaye in isaga la cafiyaa awlaa ka sii dhowaansho badan wuxuu ujeedaa labada mid walba cafi waa ka imanay nacam haa yaftariqaani min wajhin aakhar weji kaley ku kala tegayaan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan nacamta mawdican oo kale la isticmaalo waxay u fasireen inay tahay xarfu sidraak culamada qaarkood baa saasoo kala cabiray waana sida faadaani xaashiyadiisa eh, uu ku sheegay oo kitaabkii waxa weeyaan nadmulfaraa'idka xaashiyada uu saaray oo udicyo ka midoo ku tilmaamaya wakada xawaashi kale oo tilmaamaysaana waa jirtaa oo sheegtay istidraak inay tahay ama usuul fiqi xawaashidaasi ay yihiin ama fiqi ah laakiin kutubta luqada wax istidraagaa sheegaya ma arag waxaa laga yaabaa markaa meelo naadiri kule in lagu sheegay laakiin kutubtan hadda macruufka ee ka warranta xuruufta iyo kelimaadka wejiga noocaasa mayso naqlin marka haddii isdiraagga ay sheegayaan bacdu ahlicilmi ay sugnaato isdiraaggii baa lagu xambaarayaa dhibna male haddii luqaahantaasi ahaantaasi ayna sugnaan waxay noqonaysaa markaa inay tahay jawaabu su'aali muqadar su'aal la qadaraayo jawaabteedii inay ka dhiganta istinaaf bayaani ah kaanahu in la yidhi weji ma ku kala duwan yihin markaasa nacam yaftariqaani min wajhin aakhara weji kaley ku kala duwan yihiin wa huwa ana haada ijtahada faqaala biijtihaadihi oo wuxuu yahay inuu kani caalimka ahi ijtihaaday ijtihaadkiisana hadalka ku yidhi walahu min nashri alcilmi wa ixyaai sunnati ma tanghamiru fiihi hadihi almafsada waxaana u sugnaaday xagga faafinta cilmiga uu faafinaayo iyo wa ixyaa'i sunnati noolaynta sunnada uu noolaynaayo maa tanghamiru fiihi waxay markaa ku qarqoomayso oo ku dhex baaba'ayso ama ku qarsoomayso haadihi almafsadatu dhibaatadani mafsadadani ay ku qarsoomayso dhibaatadani waqad faraqa allahu baynahuma min hada alwajhi ilaahayna waa kala farqiyey caalimka mujtahidka ah iyo marka waxa ruuxa jaahilka ah wejigaa waa ku kala saaray oo fa ahaaba almujtahida cala ijtihaadi oo mujtahidka wuxuu siiyey ajar ayuu ku siiyey ijtihaadkiis wa ahaaba alcaalima cala cilmihi waana hawaabiyo waa ajar siiyey caalimka cilmigiisa ayuu ku ajar siiyey sawaaban yacni marka ajar lam yashraku fiihi dalika aljaahil aanu la wadaagayn jaahilkaasi aanu la wadaagayn ajar aanu la wadaagayn fahumaa mushtarikaani fi lcafi waxay wadaagaan cafinta la cafinaayo oo midnaba aan cuquubo loogu qabanayn kii jaahilka jahliga loogu cuduraayey cilmigina aanu u suuro gelaynin iyo caalimkii ijtihaaday ee khata'ay labaduba cafiga waa ka siban yihin labaduba waa la cafiyey muftariqaani fi hawaabi xagga ajarkana waa ku kala tegan yihin xagga ajarkana waa ku kala tegan yihin wa wuquucu alcuquubati calaa hayri mustaxiqi mumtanicun ciqaab inay ku dhacdo midaan mutaysanna waa midaan suuroobaynin jaliilan kaana aw xaqiiqan ha ahaado mid weyn ama ha ahaado mid markaa aan weynayn haba ahaadobe yani mid yar iyo mid weynba mid qadarkiisu weyn yahay iyo midaan qadarkiisu weynayn mid walba haddaanu mustaxiq ahayn in markaa la ciqaabaa ma suuro geli karto mustaxiil weeye falaa budda min ikhraaji hada almumtanici min alxadiisi biariiqin yashmalu qismayn waxaa lagama maarmaana in laga saaro kaas markaa mustaxiilkaan dhici karin xadiiska in laga saaro oo ah ciqaabta la ciqaabaayo midaan mustaxiq ahayn waa in lagaga saaraa biariiqin waddo yashmalu cammimaysa ama yashmulu alqismayni labada qayboodba cammimayso labada qaybood oo soo geliya sheikhu wejigan waa dheereeyey khulaasadiisu wuxuu ku dhacayaa <clears throat> haddii la shartiyo oo la yidhaahdo ijmac culammadu isku waafaqeen ayaa loo shardinayaa xadiiska camalfalka lagu camalfalayo wejiga hore waa iska caddahaybo dee butlaankiisu waa iska waadix awdax wey awdax oo in la yidhahdo ummaddoo dham alumma alislaamiya kullaha qowlkooda waa in la wada ogaadaa oo ilaa ku wada ijmaacaan lama xujaysan karo waa arrin mustaxiilaan dhici karin waxaa ka dhalanaysa axaadiista nabiga sala allahu aleyh wasalam lama xujaysan karo weligeedba waayo ogaalkii markaa la wada ogaanayey ummaddoo dhan qowlkooda culamo iyo caamaba iyo waxay ka qabaan ay ka ictiqaadsan yihin ma suuragalaha marka waa shay mustaxiila ah ogaalkaas maxaa la yahay maa culliqa bimustaxiilin fa huwa mustaxiil wixii mustaxiil lagu xidhaa waa mustaxiil ya marka kaannahu xadiiska nebiga in lagu camal falaaba ay mustaxiilna tahay ayaa macnuhu dhacaya bulaankiisu waa awdax lwaadixaat waa min awdax alwaadixaat wejiga labaadoo ku saabsan culammadu inay ku ijmaacaan baa la shardinayaa kaa laftiisa ogaalka la ogaanayaa ma sahlana cusri baa ku jira culamada qaarna waxay yidhaahdeen wakhtigii salafka marka laga yimaado wakhtiga dambe ijmaac markaa la ogaan karaa ma jiro bacdi baa saa maray laakiin bacdi baa yidhi waa la ogaan karaa waa suuragal calaa kulli xaal sheikhu markaa wuxuu maray ou yidhi kaa haddii la shardiyo lafteeda waxaa la odhanayaa waxa idinku kallifay culammada ijmaacooda inay isku wada waafaqsan yihiin ogaalkoodaa la shardinayaa suuradaa ay isku waafaqsan yihiin markaasaa xadiidka la daliishan karaa sidaa inaad tidhahda maxaa idinku xambaaray waxaa idinku xambaaray culamo mujtahidiin oo mas'alada khilaafay si aynay waciidka u gudagelin oo la odhan waa mucarad lilwaciid mucarad lillacna mucarad linnaar ya si aan taa loo odhan ayaa markaa waxa weeye la timaadeen qaydkaas oo culammada waciidka a uga badbaadisaan inay u bandhigan yihiin ama taxta khatari alwaciid ay yihiin inaad taa ka badbaadisaan baa markaa u keentay waxaa la odhanayaa iyagoo keliya maaha cidda macduurka ahiye caamada laftoodu haddii markaa aynay mas'alada garanayn waana aan shaygaasi inuu xaaraan yahay marnaba aynay maqal marnaba aynay maqal inay bartaanna aynay u suuro gelin oo waxaynay ugu suuro ama cilmigay aada uga fogaayeen oo masaa'ishii cilmiga marka hadday xataa u safraan dee masaa'ishii cilmiga ma wada ogaan karaan ama dhowaan baabay soo islaameen waa qariibu cahdin bilislaam saas aawoodee masaa'ishii sharciga ma wada baran ma la ta'siiminaya ma la dambaajinayaa ma la odhanayaa shay xaaraana hadduu ku dhaco qofkii soo islaamay dhowaan oo weli aan ogaan shaygan inuu xaaraan yahay waa ku dambaabayaa waa aasin lacnad hadduu koobsanayo lacna ku dhacday ma la odhanaya maya waxaa la odhanayaa waa macduur ya waayo caqlan waxaa la garanayaa inuu shareecadii wada ogaadaa isagoo iminka dhowaan soo islaamay ou dhammaan wada gartaa inaanay dhici karin waa kalafaad lagu kalifaayo wax markaa waxa weeye aan la kari karayn marka ay tahay takliifu maa laa yutaaq dee waxaa ka dhalanaysa ilaaba ilaa inuu macduur yahay ayaa ka imanaysa marka dee sida kaa hore loogu cudraayaa kanna loogu cudrayaa labada mid walba macduur waa noqonayaa haddii la eego xagga dhibtana inuu xaaraan khilaafay inuu xaaraan ku dhacay ruuxaan jaahilka ahi isagaan garanayn iyo caalimkii isagaan mas'alada garanayn oo xadiisku soo gaadhin iyo xadiisku isagaanu soo gaadhin ruuxan jaahilka ah inuu isaguna waxa weeye markaa ku dhacay inuu shaygaa xalaaleeyey oo yidhi waa xalaal xagga dhibta ka dhalanaysa marka la eego waxay fara badan tahay dhibta ka dhalanaysaa kan waxa weeye markaa caalimka ah isagu waaba fatwoonaya fatwadiisina dad kalea ku camalfalaya waataa culammadu yidhahdeen zallat alcaalimi zallat alcaalam ya yani jinaas baa ku jira xarakunbuu ku kala duway zallat alcaalimi zallat alcaalam caalimka simbirixadiisu waa caalam simbirixday yani waa yazilu bizallatii caalamun macnuu saasuu ka dhigay isagoo inoo qoran ayuu ka dhigay haddamarta bale waxaa laga sheegay eh, cumar inuu yidhi waxyaalaha islaamka duminaya ka mid tahay asarkii marka cumar atadri maa yahdimu lislaam ziyaad ibnu xudayr wuxuu ku yidhi ma garanaysa waxa islaamnimada duminaya dabeedna wuu u sheego wuxuu yidhi waxaa duminaya zallat alcaalim caalimsin birixadii islaamnimada aad duminaysa ya wa jidaalu munaafiqin bilqur'aan wa xukmu ala'immati almudiliin mawdicu shaahid u jeednaa zallat caalimka simbirixadiisi islaamkii waa duminaysaa bimacnaa zalladaasi islaamnimada kama mid ahaa laysa min ashariica waayo khata'u alcaalim shareecadu beri bay ka tahy cabdullahi bn mascuud muxuu yidhi wuxuu yidhi aquulu fiiha bira'yii fain yakun sawaaban fa min allah wa in yakun khata'an fa minii wa min ashaytaani wallahu wa rasuuluhu bari'aani minhu ya masalatu lmufawada markii la weydiiyey wuxuu ihi ra'yigaygaan ka odhanaya yani ijtihaadkaygaan kaga fatwoonaya nas ma hayo fain yakun sawaaban fa min allah sida aan ku fatwooday hadday sawaab tahay oo sax tahay yacni ilaahay baa iwaafajiye oo tawfiiq ilaahay weeye xagga ilaahay bay ka ahaatay wain yakun khata'an fa minii wa min ashaytaan hadday gef ahaatana xagga naftaydiiyo xagga shaytaankay ka ahaatay wallahu warasuuluhu bari'aani minhu ilaahay rasuulkiisuna beri bay ka beri ayay ka yihin haddama arta marka xagga dhibta ka dhalanaysa haddii la eego mafsadada iyo dhibaatada marka waxa weeye gefka uu ruuxa caamadii ku gefay shay xaaraana oo u qaatay inuu xalaal yahay dabeedna ku dhacay waa dhibaato isaga ku kooban laakiin caalimku dhibaatada uu ku dhacaayo marka waxa weeye markaa shay xaaraana uu isagu u qaato inay xalaal tahay wixii xaaraantinimaynayana ayna u muuqanin ya shayganna uu yahay sharcan shay xaaraana uu yahay dhibta uu ku dhacaya waa ka badan tahay dhibta uu ku dhacaya ruuxa jaahilkahy waayo dee wa dhibaatada isaga ka imanaysaa waa mid aan isaga ku koobnayn mutacadiye ah oo cid kale u tallaabaysa dad kale ku camal falay macduur ha ahaado laakiin dhib kale cid kale u tallaabaysa haddama aragti haddii isagaba loo cudray oo dhibaatadiisii mutacadiye tahay oo khata'iisii dad kale ku sii camal falayaan ya isaga haddii loo cudray dee in jaahilka loo cudrana waaba ka dhowda xagga macduurnimada iskaga mid bay markaa ka noqonayaan gees waa ku kala duwanaanayaano waa xagga sawaabka wa idaa xakama alxaakimu fajtahada uma asaaba falahu ajraan waida idaa xakama faijtahada faahطa'a falahu ajrun caalimkii ijtihaaday hadduu khata'o maajuur weeye marka ajarka xagga inuu kaga duwan yaho isagu musaab yaho la ajar siinaayo ma keensanayso geesta kale geesta kalena inuu kaga duwan yahay keensan mayso waxaa loodhanaya jihana waa iskaga mid jihana waa ku kala duwan yahay waana dhacdaa assaadisu wejiga lixaad ana min axaadiis alwaciidi maa huwa nasun fii suurati alkhilaaf axaadiista waciidka waxaa ka mid a ah wax nas ku ahoo ku cad suurada la ysku khilaafsan yahay mid ku cadoo nas ku ah baa ka mid a mithlu lacnati lmuxallali lahu sida ka wax loo maxlalay lacnada la nacdalay oo kale lacna rasul lahi sala allahu alay wasalam almuxallila walmuxallala lahu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu nacdalay ka wax maxlalaaya iyo ka loo maxlalaya labadaba marka kan wax loo maxlalayo xadiiska ku soo arooray ee waciidka sheegaya lacnada suuradii la ysku khilaafsanaa buu nas ku yahay buu sheekhu yihi waa ku cad yahay balaa ka dhagaysano siduu markaa sheikhu u caddaynayo wejigaa nasnimada wuxuu uhi fa ina min alculamaai man yaquul wuxu uhi culamada waxaa ka mida cid odhanaysa ina hada laa ya'samu bixaal kan wax loo maxlalayaa marnaba isagu ma dembaabayo marnaba isagu dembaabi maayo fuqahada qaar baa yidhi fainahu lam yakun ruknan fi alcaqdi alawali bixaal waayo caqdigan maxlalaadda marnaba rukni kama ahayd ya arkaanta caqdigaasi leeyahay isagu maba jirinba ajnabi buu ka yaho waa ka baxsan yahi ya xataa yuqaala si loo yidhaahdo lucina waa la nacdalay culamada qaar baa sidaa yidhi maca alasaf liictiqaadihi wujuuba alwafaa'i bitaxliil si loo yidhahdo waxaa loo nacdalay rumaysadka uu rumaysan yahe oo ictiqaadsan yahay wujuubal wafaa'i in la oofiyaa inay waajib tahay bitaxliili maxlalaada xalaalayntaas yacanii ballan buu kula ballamay ballankaana wuxuu u qabaa in loo oofiyaa inay laasim tahay faman ictaqada ana nikaaxa alawali saxiixun wain batala ashartu wa annaha taxillu lihaani ku kastoo ictiqaadiyey in nikaaxaa hore uu saxiix yahay waa nikaaxa maxlalaada wa in batala haba bura ashartu shardigu haba burabe waa shardiga marka waxa la shartinayo inuu markaa u furayo oo maxlalaad u samaynaayo waa shardiga noocaa ku saabsan wa annaha taxillu lihaani ka labaadna inay xalaal u noqonayso u qabaa cid kastoo sidaa u qabtaa jarada ahaaniya can ilismi ka labaad wuxuu ka madhnaysiiye waa muxallala lahuye dembi waa ka madhnaysiiyey oo wuxuu isagu wuxuu ku dambaabay meesha ma taal wa kadalika almuxallilu saasoo kale muxallilkaaba la mida bay yidhaahdeen bacdi baa odhanaya kan wax maxlalaya la mid a fainahu ima an yakuuna malcuunan cala ataxliili aw cala ictiqaadihi wujuba alwafaa'i bisharti almaqruuni bilcaqdi faqad aw cala majmuucihima waayo fainahu shaniya ima an yakuuna ama waa inuu ahaado kan wax maxlalaya malcuunan cala ataxliili mid loo nacdalay xalaalaynta uu xalaalaynayo wax maxlalayo mid loo nacdalay waa inu ahaaday mid loo nacdalay waa inu ahaaday aw calaa ictiqaadihi ama rumaysadka uu rumaysanyahy o ictiqaadsan yahay daraaddeed mid loo nacdalay waa inuu ahaadaa ama rumaysadka uu rumaysan yahy o ictiqaadsan yahay aawadeed mid loo nacdalay waa inuu ahaadaa wujuub alwafaa'i bishari lmaqruun in la oofiya inay waajib tahay shardiga lagu lamaaneeyey bilcaqdi caqdiga lagu lamaaneeyey faqad oo keli ah qadarka lagu nacdalayaa ictiqaadka shardigaas uu ictiqaadsan yahay in la oofiya inay waajib tahay shardigaa lagu laray caqdiga bas baa lagu nacdalay in la yidhahdo ama waa taa ama waa maxlalaada lafteed aw calaa majmuucihima ama waa labadoo isla jira oo inuu ictiqaadsan yahayna in la oofiyaa inay waajib tahay shardigaas mar labaadkana inuu maxlalayba saddexdaa mid bay noqonaysaa sabr iyo taqsiim buu sameeyey fain kaana alawala aw ahaalisa xasala algarad haddii waxaa loo nacdalayaa ay tahay ka koowaad ama ka saddexaad ay tahay oo taxliilka u maxlalay baa loo nacdalaya haddii la yidhahdo ama la yidhaahdo ictiqaadka iyo taxliilkoo wada socda inuu wafaagaas in shardigaa in la oofiye ay waajib tahay inuu ictiqaadsanaa ficlanna u maxlalay labadoo isla jiraa lagu wada nacdalay in la yidhahdo waa ka saddexaade hadday labadaa mid tahay ama ka koowaad ama ka saddexaad xasala algharad ujeeddadu waa xasilaysa ujeeddadii way xasilaysaayo wuxuu noqonayaa dee in waxa weeye markaa dembi aanu ka madhnayne wuxuu ku mutaystay ay tahay ficilkaa uu sameeyey ama ictiqaadka ugu dar ama ha ugu darin ictiqaadka haddii loogu darana waa majmuuca oo isla socda labadoo isla jira wa in kaana ahaaniya hadduu yahay waxa lagu nacdalay ka labaad fa hada alictiqaadu ictiqaadkan huwa almuujibu lillacnati wuxuu noqonayaa ka waajibinayo keensanaya lacnada ictiqaadkaasaa lagu nacdalay hadday tahay ya yacni waxa weeye waxay noqonaysaa lacnada waxaa keensanayaa ee waajibinaya inuu ictiqaadka yahay sawaaun xasala hunaaka taxliilun aw lam yaxsul waxaa isku mid ah in maxlalaadi xasishay iyo inaan xasilin maa la yidhahdo markaa kii caynkaa ictiqaadiyaa waa malcuun maxaa loo yidhi ka yani marka almuxallila waalmuxallala lahu ayaa la nacdaray ee loo odhan waayey ka ictiqaadiya inay yani marka arrinkaasi waajib tahay shardigaa in la oofiyaa ayaa la nacdaray maxaa loo odhan waayey marka ictiqaadkuun hadduu markaa noqdo waxaa lacnada keensaday taxliil inuu dhaco iyo inaanu dhicin maxlalaadi inay dhacdo inayna dhicin farqi ma hay noqonaysa mar leyba wuxuu maallucuun ku yahay ictiqaadka bes wa xiinaidin fayakuunu lmadkuuru fi lxadiisi laysa huwa sababa allacna markaana wuxuu noqonayaa ka xadiiska lagu sheegay oo almuxallila waalmuxallala lahu sababtii lacnadda inaanu ahayn wixii lagu nacdalay inaanu ahayn wa sababu lacnati lam yatacarad lahu sababtii lacnaddana yani markaa xadiisku uma bambixin ama lam yutacarad lahu looma bambixinoo lama sheegin wa hada baatilun kaasina waa baatil waa arrin baatila in la yidhaahdo waxaa loo nacdalayay waxay ahayd ictiqaadka u rumaysan yahay keliya marka taxliilku salban wa iijaaban lacnadda ma sababin mana keensan de xadiiskuna wuxuu sheegayaa in marka taxliilku markaa nebigu wuxuu ku xidhay taxliilkuu ku xidhaa maxlalaadduu ku xidhaa ictiqaad kuma xidhin maxlalaadduu ku xidhaa marka arrinkii uu nebigu xukunka ku xidhayna in laga madhnaysiiyo arrin kale aanu ku xidhinna lagu xidhaa ka imanaysa wahada istidraakun cala rasuuli sala allahu aleyh wasalam ya waa nebigii xukunkiisii laga daba tegaayo laleeyahay ansab xukunku wuxuu ku yahay in la yidhaahdo muctaqidu yani ka ictiqaadsan yani marka ayaa saaba lacni la yimi saaba lacna la yimi uma hada almuctaqidu intaa dabadeed kan ictiqaadsan wujuuba alwafaa'i in la oofiyaa inay waajib tahay ictiqaadsan in kaana jaahilan hadduu yahay jaahil aan garanay xukunka fala lacnata calayhi lacnadima saara isagoo qurhiisa waxbaa ka baxaya dee oo dhammaantii ku wada dhic mayso wa kaana caaliman hadduu yahay mid garanaya biannahu laa yajibu inaanay waajib ahayn oofintaas fa muxaalun an yactaqida alwujuub waxaa mustaxiilah inuu waajibnimo ictiqaadiyo ilaa an yakuuna muraaqiman lirasuuli sala allahu aleyh wasalam mooyaane inuu markaa yahay rasuulka mid ogaan yacni markaa u khilaafayo oo doonaya inuu markaa waxa weeye sida uu nebigu yidhi inuu markaa dabagediyo ogaan u rabo mooyaane ya ou rasuulkii la collaytamayo oo ogaan u khilaafayo uu leeyahy ma aha saase sidan weeye fa yakunu kaafiran ya wuxuu markaa noqonayaa gaal buu markaa noqonaya oo fa yakuna kaafiran yakunada kale aad ku cadafto oo dabeed uu noqdo markaa mid gaala mooyaane fa yacuudu macna alxadiisi marka wuxuu noqonayaa fa wuxuu noqonayaa macna alxadiisi xadiiska macnihiisu wuxuu u noqonayaa ilaa lacnati alkufaar in gaala la nacdalayo duu ogaan doonaayo nebiga sala allahu aleyh wasalam inuu markaa khilaafo oo uu ka dhigaayo sida uu nebigu sheegay saxdu inaynay ahayna sida kale tahay ya ka nebiga la collooytamayo uu leeyahay markaa sidiisa maaha sidan weeye de marka waa gaaloobaya marka kaanahu markaa gaalo in la nacdalayo waalkufru la ikhtisaasa lahu biinkaari hada alxukmi aljuziyi duuna khayri kufriguna gaarnimo kuma leh oo kuma khaas ahaa biinkaari hada alxukm aljuziyi xukunkan gaarka ah ee jus'iga ah dafiraadda la dafiro kuma gaaraha kufrigu iyo gaalnimadu duuna hayrihu ashyaada kale aynay soo gelin kaafir waa kaafir fa ina hada bimansilati man yaquul yacni waxay kani marka uu noqonaya xadiiskani bimansilati man kii inuu markaa la mansilo yahay oo la macno yahay ama la mid yahay yaquul odhanayey lacana allaahu man kadaba arasuula fii xukmihi biana sharta aalaaqi fi nikaaxi bailo haddii markaa la odhan lahaayoo kale ilaahay ha nacdulo ka rasuulka ku beeniyey xukunka markaa ku saabsan in dalaaqa shardinta la shardinaayo guurka loo shardinayaa inay baatil tahay mas'aladaa jus'igaa ka rasuulka markaa waxaa ku beeniyey ilahay ha nacdalo dee taasina noocaasoo kale nusuusta kuma saalooda ya uma haada kalaamun caamun cumuuman lafdiyan wa macnawiyan intaa dabadeed kani waa hadal caam ah cumuuman lafdiyan cumuum lafdiga loo nisbeeyey wa macnawiyan iyo mid markaa waxa macnaha loo nisbeeyey yani xagga lafdiga iyo xagga macnahaba caan bu ka yahy yani waxa weeye lafdigiisu waa lafdi caam ah alfaaddii cumuumka ku sugan macno ahaanna sababta sidan loo yidhi iyo maqsuudka looga jeedana waa caam waa cumuum wa huwa cumuumun mubtada'un waa cumuum la bilaabay mid jawaabu su'aal iyo wax la mida ku dhacay maaha mid waxa weeye markaa sabab lahaa maaha sabab intay dhacday sababta aawadeed in lafdigan loo yidhi maaha oo cumuumkii baa waxaa loo qaybiyaa cumuum sababi iyo cumuum ibtidaa'i cumuumka sababiga waa maxay waa cumuumka sababta leh sababi baa la yidhahdaa cumuum sababi khilaaf baa la yaro geliyaayo de cumuumku wuxuu noqonayaa bixasabi lafdi mise wuxuu noqonayaa bixasabi nawci sabab khilaaf yar baa gala jumhuurku waxay qabaan cumuumka sababiga laftiisa wuxuu noqonayaa hadduu markaa kalaam sidiisa mufiid u aho mustaqila uu yahay mustaqili ah wuxuu noqonayaa caam lafdigiisu noqonaya alcibratu bicumuum lafdi laa bikhusuusi sabab marka waa cumuum mubtada cumuum ibtidaai waa cumuum aan sabab lahayn nebigu marka waxa wax sabab yadaan la sheegin oo xukunkaa sheegay wa milu hada alcumuumi laa yajuusu xamluhu cala suwari naadira cumuumkanoo kale milu hada alcumuumi laa yajuusu ma bannaano xamluhu in lagu xambaaro oo lagu fasiro oo lagu awilo cala suwari naadira suurooyin naadira oo aan badiba dhicin ama ay qaliil tahay naadir ay tahay siay u dhacdaa in lagu xambaaro lagu fasiraa ma dhici karto id ilkalaamu yacuudu luknatan waciyan sababtu waxay tahay hadalku wuxuu noqonayaa markaa luknatan yacuudu wuxuu noqonayaa luknatan yani waxa weeyaan agnaannimuu noqonaya bimacnaa mid ay ku sugan tahay fasaaxa la'aan iyo waciyan labaduba waxa weye luknada iyo iyo ciyiga waxaa loo isticmaalaa midba caddayn la-aanta qofku hadalkiisi aanu caddayn karin oo la yidhahdo waa alkan waa khilaafu afsax waa ruuxaan fasiix ahayn waa agnaanah oo wuxuu sheegaayo aan caddayn karin ciyiguna waa saasi leeg ma jahligi hadalka siduu u hadlaayo u cabiraayo aan garanayn inama shifaa ulciyi asuaalu ala kulli xaal waa fasaxa la'aanta ka ta'wiili man ta'awala waxay la mid tahay sida markaa ta'wiilka kii awilay qowlahu hadalka nabigu yihi calayhi asalaatu wasalaam ayuma imra'atin nakaxat nafsaha bigayri idni waliyiha ankaxat baa mala fiican muxuu idin qoray yacni gabadh kasta oo markaa nafteeda guurisay ama nakaxat bikayri idni waliyiha sida lafdiga xadiiska ku soo aroortay guursatay iidanka weligeeda la'aantii ama ankaxat nafsaha nafteeda guurisay nakaxa waxa weeye waa laazim haddaan dee tashdiid iyo la gelin min hayri idni waliyiha weligeedu oggolaanshuhu oggolaaday la'aanteed guursatay ama nafteeda guurisay fa nikaaxuhaa baatilun fa nikaaxuhaa baatilun nikaaxeedu waa baatil lagu awilo cala almukaataba gabadhii kitaabada lala qortay lagu awilo oo macnaheeda loo leexiyo in looga jeedo yacni gabadh addoona oo yacni caqdi mukaataba a ah lala qortay heshiis lala galay xoolaha intaa laeg haddaad keento xor baa tahay wa bayaanu nuduurihi xoogaa waa ku dheeraaday masalada sheikhu sheekhu wuxuu tilmaamayaa axaadiista waciidka qaarkood waxay ku cad yihiinba suurada laysku khilaafsan yahi see suurada laysku khilaafsan yahy markaa looga saara iyagoo qaarkood kuba cad yihiinba suurada laysku khilaafsan yaho in laga bixiya ayna dhiciba karin suuradii laysku khilaafsanaa baan ka saaraya say u dhici kartaa dabeedna wuxuu tusaaleeyey masalada ku saabsan ka wax loo maxlalaayo lacnada la nacdalay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu nacdalay lacana rasuul lahi sal allahu alay wasalam almuxallila walmuxallala lahu dabeedna wuxu uhi muxallalka wax loo maxlalayaa caqdiga rukni kama aha culammada markaa bannaynaysaana waxay yidhahdeen isagu dembaababa maayo waayo caqdigaanu rukni ka ahayn ya arkaantii caqdiga kuma jiro waxa ugu badanee ku suganee waxay tahay waa inuu is yidhahdo shardigaa in la oofiyo ayaa waajib ah inuu sidaa ictiqaadiyo dee markaa taxliil isaguma samaynay ma ictiqaadkaa lagu nacdalay ruuxa ictiqaadiyey nikaaxa hore inuu saxiix yahay nikaaxa maxlalaadda weeyaani oo culamada qaar baa waxay leeyihiin marka ruuxan wax maxlalaya nikaaxiisu waa asaxayaa shardiguna waa buraya haddii xataa lagu shardiyo shardigaa faasido buraya caqdiguna waa asaxaya ka labaadna xalaal bay u noqonaysaa cidda sidaa tidhi kan labaad waa ka wax loo maxlalayo dembiga waa ka marnaysinaya bal waxay leeyihiin ka wax maxlalaya markaa ma dembaabayo waayo wuxuu ku dambaabay waa maxay ma inuu wax maxlalayba ma inuu ictiqaadiyeyba ma in labadu isla jiraanba ya yani keebuu muxuu ku dembaabay haddii la yidhaahdo wuxuu ku dembaabay sheikhaa niqaashaye ama ka hore ama ka saddexaad ama taxliilka ama taxliilka iyo ictiqaadku inay israaceen labadaa mid ahaan buu ku dambaabay haddii la yidhahdo dee sababtii uu ku dambaabay waa caddahay oo xadiiskaa sheegay waa maxlalaad buu sameeyey ya taxliilkuu ku dambaabay marka kalena taxliilkii waa ku jiraa ictiqaad haba raaceen kollayba wasfigii nebigu ku xidhay xukunka dembigii lagama madhnaysiina waa ku sugan yahay markaa dembigii jawaabtii iyo hadalkii kale ayuu isku daba xidhay hadduu laakiin yahay ka labaad ictiqaadka ta noocaasi waxay noqonaysaa in waxa weeye ictiqaadku lacnada keensanayo dee marka maxlalaadii iyadu waxba kama keensan salban wa iijaaban marka wasfiguu nebigu ku xidhay xukunkana kuma xidhna mid aanu ku xidhinna waa la keenayo ictiqaad ah taasi waxay noqonaysaa istidraak cala rasuul sala allahu alay wasalam siduu nebigu sheegay kaanahu in la leeyahay inaad taxliil ku xidho waxaa ka fiicnay in ictiqaadka lagu xidho ya yani macnaha ka laazimaya saasa macnaha ka laazimaya laazimka waxaa lagu ifsanaya butlaanka qowlkeeda ayaa caynkaasa dee nebiga markaa in la yidhaahdo sidan kalea ka habboonayd in la yidhahdo ma dhici karto waayo maxaa keensaday wasfigii xukunku aanu ku xidhnayn inuu sheego ku ku xidhnaana aanu sheegin dadkana madaarigtooda iyo garashadooda ay markaa tahay maraatib qaarba si ay u fahmayaan cidi markay sheegayso oo wasfi xukunka ku xidhayso ciddaasi ay tahay marka waxa weeye markaa afsaxu nnaas asdaqu nnaas ya ansaxu nnaas dadka kuwa ugu markaa nasteexada badan oo ugu cilmiga badan oo ugu fasaaxada badan oo ugu bayaanka badan miyay dhici kartaa wasfigii xukunku ku xidhnaa inaynay sheegin midaanu ku xidhnayna ay sheegaan wasfigii xukunku ku xidhnaa inaynay sheegin ya mid asaarata in lagu xidho aynay ahaynna inay ku xidhaan ma fasaxa la'aan iyo bayaan la'aan baa keensanaya maya nebigu afsaxu naas waa abyanu naas mahal xidhaala haddaa la sheegaya tabiin buu meya nebigu sheegaya caddayn marka macnaha caynkaasi sax ma noqonayo haddii marka ictiqaadka arrinku ku xidhan yahay jaahil hadduu yahay oo aanu garanayn sidaa inaanay ahayn dee macduur baabu noqonaya maxaa lagu nacdaraya marka waa inu ka baxaa ka jaahilka ah ka ictiqaadiyo inay waajib tahay in la oofiyaa imaa jahlan bay uga dhacday wa imaa cilmi bay uga dhacday jahli hadday uga dhacday waa inuu macduur noqdaa cilmigun aan u suuragal ahayn ama qariibu cahdinu ahaa hadday cilmi uga dhacday oo isagoo garanaya uu ogaanu markaasaa u yidhi dee ruux markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam doonaaya hadalkiisa inuu dabagediyo oo markaa waxa weeye arrinka noocaasoo kale ah khilaaf iyo colaad saa u samaynaya mooyaane cid kale ma samayn lahayd dee taana culammadu ma aha ya marka waxay noqonaysaa ta noocaasi kufri bay noqon lahay kufri hadday markaa noqotona annahu in gaal la nacdalayo xukun juziya maxaa lagu nacdalaya maa kufaarta la nacdalo si caam ah wasfi caama maa lagu nacdalo masalada gaarkee caynkaasa kii ku beeniya nebiga markaa waxa nacdalaya maxaa markaa khusuusiyada masaladu leedahay tahay maa la yidhahdo marka waxa waya yani gaal oo dhan lacnatullahi cala alkufaar maasaa la yidhahdo ta kale lafdigan waa lafdi caama ah, waana cumuum ibtidaa'iya cumuum sababiya maaha si loo yidhaahdo sabab noocaasu ku yimi sababtaas sidan ahaydo bixasabi sabab baa cumuumkiisu u dhacaya waa cumuum ibtidaa'iya ah. maadaamuu caynkaa yahayna suuro naadira in lagu xambaara ma dhici karto ya suuro naadira in lagu xambaara ma dhici karto marka waxay noqonaysaa tawiil baailay noqonaysa tawiil baaila ayay noqonaysa waxay la mid tahay tawiilka marka waxa mashaayikhda qaarkood ay awiileen xadiiska caamka ah ayuma imra'ati nakaxat bihayri idni waliyiha fa nikaaxuha baailun ay ku awileen cala almukaataba sahiira ya yani waxa weye taasoo kale markaa wax ka dhiganta lafdigana waa caam oo ayumaa waxaa loo isticmaalaa waa siiqatu cumuum ia caam ah ia caam ah wey marka siiqadii caamka ahayd suuro naadira in lagu fasiraa dee ma dhici karto halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk